salawaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casirkan casirkii boqol konton iyo kow wuxuu kamid yahay casiradii noosuxda ku saabsanaa minhaaj muslim waxaynu ku jirnay ruknigii shanaad almucaamalaat waxaynu maraynay kitaabu alxuduud waxaanan joognay taariikhu salaa bal meesha taariikhu salaa diinta islaamka uu uga jiro iyo innaga aragtidii ama fikradda aynu ka ajalnay ay u kala fog yihiin baad maanta dareemi doontaan annaga taariikhu salaa muslimka noogu tirsanaa qofka laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ilaa kadib muslim baynu u balse diinka islaamka qur-aanka iyo xadiidka waxa ay taariku sala u taqaano baad arki doona daal dadkii shareecada hal la dilaayi jiray ayaa saddex qof ahaa ka u murtad buu ah qof islaamka galay laakiin ka noqday ka labaadna wadarjiirooda zinjiq buu marka saddexaadan taariku salaada dadkii shareecada ay nool u diiday inayan noolaanin waa saddexdaas qof ka u waamirtay laba waa jindiil saddexda taariku salaada marka adashay fiirsatay saddexdaba midbay noqonayo waa u wada mirtay saddex gaal midka murtadka islaam xuso noqday iyo midkaa sidiiqa ee waxyaalaha badan rumaysan ee diinta islaamka ayaan gudihiisa gelin sida qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walamaa yadkhulu iimaanu fii quluubikum marka iimaanka warqadaha lagu qoray ee toofaraha iyo iqaamada iyo baasaboorada ku yaal iimaan maaha iimaanka fii quluub ku sugan walamaa yadkhulu iliimaanu fii quluubikum sidan iimaanka qalbiga ku sugan ayaa iimaan noqonayo iimaan noqon maayo waxawaa qadku qoran daal waxaa weeye taariku salaa salaada kii ka teg marka salaada qofa ka tegay laba un buu qaybsanaa haddii uga tegay oon si tukan maayo ama iguma waajibin kaasi laga hadli maayo midkaa mid laga hadlayo ama daalnimadiisu banaanka tala oo waxaynu ku soo marnay markaynu murtadka sharxaynay waataan idhi qofka inkira fardan min faraa'idillah wax ilaah addoommadiisa ku qadaray kaa murtad buu noqonaya ka laga hadlayo kaasma waa maxay waa midkan caga jiidaya oo kale waa salaada waa fiicantaa iyo waa tukan doonaayo ee wahsi iyo tayaahisa laga hadlaya kaama waxaa jira waxaa jira acdaar diintu qarirto salaadii looga tegi karo kalmaani waa nisyan haddii qofka si u saxdooda uusan soo toosin oo salaada jiif iyo horga uga tagto waa macdurkaas cudurdaar qahri ah oo samaawi ah oo fawqa daaqatii ah ku habsaday wuxuu tukanayaa markuu soo kaco halmaan dabacad basarow hooyadii aadam aaya laga beermadey la kawsatay ilaa yowmi naasi haadaa way halmaanku isaguna waa cudur qahri oo kaa da-weyn kaaga yimid walaqad cahidnaa ilaa aadama min qabli faanasiya ilaahbaan wargeedkaan cunin baa la yidhi kolka wuxuu nagula dardaarmay aadan iyo buuna cunay walaqad cahidnaa ilaa aadama min qabli fanasiy marka rabbana laa tuaxiina ina kunaa waqdaan rufica alqalamu an ummati fii halaat alkhata walnajaa wamaa tukriyuuhu calayh idan halmaan waa looga soo tara salaada inaad tukatayba ay kula noqoto waktigii ilowda ama taad mashquul u ahay aada goor dambe aragto waktiga oo ku dhaafayba marka haddii salaadii hurdo looga tago ama halmaan looga tago ama jamc looga tago qofka duurkii casarka kulminayo duurkii waa ka tegi karaa ama ikraah adigu kaa xoogran baabi intuu ku qabtay geedkii ilan ajbali qolaa intii lagu geliyey mugdi ah aa lagugu dhex qadiray waktiyaa kuu sheega qiblo yaa kuu sheega tahaaradaa ku makaninayo sabadii tukanaysa wahaakada acdaarta caynkaasa haddii salaadii looga tago nabadii laakiin waxaan inta ahayna cudurdaara oo salaad looga tagaa ma jiro wax looga tagaayo ma jiro sidii ooba salaaddu ugu waajibiyey addoomaha buu waktigooda u xadibay wasadaqa allahu fii qowlihi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquutaa macnuhu waxawey salaadiina waa lagu waajibiyey addoomaha waktigiina ilaah baa xadiday ilaah baa yihi aqimi salaata liduluuki samti ilaa gasaqi illayli wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda waktigii ilaah u xajiday qoraxda markay bariiqato xagga dhacda u yar bariiqato oo samada bartankeeda ka lacda duurkii waa la tukanay waakaa waktigii ilaah samey waktigii alla sameeye tukan maayo dib baan ka tukan doonaa kaas kii lagu diray maaha kaas kii lagu diray maaha wa aqimi salaad tarafayi nahaari wajulafa min alleyli wamaa xasanaati yujirna sayiaat daalika yira lidaakiriin waktigii loo xajiday subxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun walahu lxamdu fi samaawaati walardi wacafiyan wa xiina tumhiruun marka waktigiina waa la cadibay salaadiina waa la waajibiyey sabon baad mid yeelaysa sidaa oga waktiga iyo salaada u sameeyey inaad wax u fulitid ku addoon baari a noqotid iyo inaad iska daysid maahe salaadii soomaalida ee markii roobka bu-o geela dhawaaga laisla dhaafiyo ee la oran jiray siyaalkaan qadayn doonaa maxaa ku jira saddexdan bilood aad ka dangu-aan beertaydaan falanaya geelaan ka dhalinaya xoolahaan ku dhexdaan dharaamanaya marka saddexdii biloodee roobka da-ayo mashquulka laha saddexdii bilood ee jiilaan yaa layska iska saaraya waktiba wakti baa lagu daraya ama kuwantay maalin galaysaan dhihi jiri ilaahay sa salaawo iga rabay caawaan isu korsaara kolkaan banayga soo dhamay rafiidkii imaada kolkaasaan qabaysana kolkii wakti ilaahay markaas aan isu korsaara waxaa sixii lagu diray ma aha adaa meeshaad la aadi yaqaan laakiin wixii lagu diray haddaad soo gabatid meeshaad la aadi waa taqaan xaggii kuu diray aada leedahay waxaa ii dirta waa kawa soo qo taariku sala salaada kii ka isagu taxriifuhu tilmaantiisa arag taarifu sala salaada kii ka tegay huwa salaada ka ka tegay man yatruku qofka ka tegaayo waya min almuslimiin kanamiya dadka muslimiinta assalawaati salaadihii buu ka tegaya salaadihii alhamsa muxuuna uga tegaya tahaawunan fudaydsi yaa salaadii la fudaysaday calaamadii munaafiqiinta lagu sheegay tan kamid ahay waxaa eebba yihi subxaanahu watacaala ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kufaala waxay salaada isu taagayaan iyagoo xaglaha jiibaya oo kolka haddayda xagal jiib noqoto waan lagu iyo maaan dhadhan balahayn ma joogaan maya ma joogi karaan yuraa'una naas xukunka islaamka dhisan qofkii salaada ka tagana waa la dilayaa markaa naftooday dhowranayaan yuraa-uuna naasa dadka is aragsiinayaan idii wax ama haddii daacadnimo iyo niyo la yihaah walaa yadkuru allah ilaa qaliil mararkaasay ku gabanayaan dhisaysniyo isticmaalayaan mahe eebbaba ma xusaan si salaati kuma xusaan salaati qeybaa kuma xusaan ido waa gaalo baqan oo dhiman munaafiqiintii idan qofka haddii uu salaada ka tago munaafiqiintii tilmaantooda waa tukan jireen munaafiqiinta arag laakiin maxau ku tukan agajiis idin markaynu oran jirnay waagaa lagu rido olaykiisa ama aynu ku mahmaahnaynayno esiya naaxunba waa la dedejiya naagtaan xun haddii carruur badan kugu dhasha waa ku dhigi sama lagu ii kartid hore isaga isahana wareerkii islaam esiya kow waxaa marka muuqata rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakhtiga markuu galo wuxuu dhici jiray arixnaa bihaa yaa bila adduuye iyo sheeko waa ku daaray waa ku lugoonay hadiyo kama joogna salaada noogu raaxay salaada noogu raaxay annagana warkeenu wuxuu joogaa arixnaa minhaa dhibay nagu haysaa waajigeediyaa nafarfura naga male dhagan male kow naga toora naga toora imaamka hadduu intuu ku baaha qirada bujiyey si fiican u akriyo xooga alewaadka hadduu ka lugeyna ee mindiflaxa ku riga marka waa ogtiin annaga haddaan tukanayno inaan labada quraacooda nafta u keenno iyo qurhu laga xad meeshaana qur-aanka u dhan yaha lagu tukadaa ramadaanka intee ka la dhamaynaa meeshii marka waxaa muuqata inaan la samayno dad fican lahay salaadaana miisaankiya waana saladii bayal cabdi wa rabbihi addoonkii ilaa xiriirkii ka dhexeeyey haddaad xiriirkii goysa ilaahay adiga maxay siisii jira magaca sasaaba lagu magacaabay salaad aa xiriir oo cibaarada ama maadadeeda yaaba xiriira bayna alcabdi wa rabbihi ma haddaad barisay xereerkii yaad gaaday markaas ka muuqato oo qof salaadii ka tagaayo uga tagaayo fudayd uu salaada fudaydsanayo xooga xataa aduu gadaalka tukado umadan yeela aadaankiiyo aqimidiiyo jimcadiiyo jamaacada umadan yeela gadaalu ka tukada kaas naftiisu waa kan naarta loogu goodiye la yihi faweylu lilmusaliin waa tukadeen aladiina hum can salaatihim saahuun yu-akhiruuna can waqtiha aladiina hum fii salaatihim lama dhiso salaada fi salaati yuusax wiye axad ka beri noqon karaa maba jiraba nabiguu ku yihi alayhi salaatu wasalaam aladiina hum fii salaatihim saahuna bila dhiila waa saabiga salaada laakiin an yu-akhiruuna can awqaatiha jamiicu lmufasiriin tanay ku fasireen idan weynna waa taqaanaa adab qaab darawi taariku salaati huwa man wa yatruku ka tegaayo min almuslimiina kamida asalawaati alkhams shantii waqtibuu ka tegaayo wuxuuna uga tegayaa taawunan fudayti uu bihaa salaadii fudaytanayo aw duxuudan diiddo u laha diidayo yuu uga tegaya mar hadduu ka tegay oo u dhamaato laba xukmuhu xukmu taariki salaa salaada qofka dhaafay annahu taarigii yu'mar waxaa la faraya bihaa salaadii wa yukarar waa la naqnaqaya caleyhi korkiisa alamra faridii bihaa salaadan la farayay baa lagu celcelinayay wartuko wartuko wartukaa laleeyahy xukmu taariki sala annahu taarigii yu'maru waxaa la faraya bihaa salaadi wayukarar waa la celcelinaya caleyhi korkiisa alamra farid bihaa salaadii la faro wayu'akhar waa loo kaadinaya la mindi raacin maaye waxaa loo kaadinayaa ilaa an yabqa intuu ka haro min alwaqti waktigii adaruuriyi dhibka ah lisalaati u waqti ah maa yatasixu in la ekata liradca ah. duurkii waa galay waktigii duurkii waa socda isagiina waa tukan layahay wartukaa lagu haynaya ilaa duhurka uu ka haro in ragcad la waktigiiba waa dhammaaday allahu akbar hadduu yihaa intii ragcad la tukada keliya waktigii ka dhiman ka gadal waktigii duhur waa baxay casarkiyaa yimid intaasaa loo kaadina intii hadduu ku tukado ragcaddii ka gaara macli man adraka arakca faqad adraka alwaqt haddii aad waktigii ka gaartid ragcad oo saddexda ragcadoodoo kale khaarijlwakti ay dhacaan adoo gaaraa lagu xisaabo laakiin intaa markii la joogo tuka waaye maxaa la yeelaya oo muxuu noolaanayaa malcuunka muxuu ugu raaxaysanayo ilaahay dabayshiisa iyo cirkiisa iyo dhulkiisa iyo risqigiisa muxuu u cunayaa ilaa waatayuu niri adduunyada say u dhantay joornaatow waa udiyat ulcamal waxaana leh wixii ilaah caabuda hadduusan qofkii alla caabudin adduunyada inuu ku tamato amale taakulu risqa allaahi watatamattac binicami illaahi walaa tacbuduhu nicmadii ilaahay maad ku tawaslayni mana caabudaysid miyaa qul man xarama ziinata allahi alatii ahraja licibaadihi waayibaati min arisqi qul hiya liladiina aamanuu ayibaadkii risqigii liladiina aamanuu fi alxayaati dunyaa adduunyada gudaheeda mu'miniina kule aakhira haddii la tagana khaalisatan yowma alqiyaama markaas lala wadaagina maanta waa lala wadaagaa laakiin waxaan ardaasha ee ilaah beeniisay een tukanaynin raaxada iyo barwaaqaday ku jiraan rag ka dhacsaday laayihiin gacan dhaafay ku hayaan gacan dhaafay ku hayan rag ka dhacsaday laayihiin wa ilaa iyagii naftooda yaa maala rag hadduu jiro muslima oo seefta intii la qaata jihaad fii sabiilillahi la sameeyo gaaladana muslimka ku amarku taaglaynay kulligood adduunyay noqon lahaa baa la dhaafsan laha ilmaha loo dhaafsan ee raganimaan jirin kolka markii raganimo la waayeyna waaka iyagii baa ku kordegay wixii shareecada ay iyaga ku maamushay waxa maanta annaga noogu hayo haweenka busna iyo harsag ee muslimiinta ee sirbigu boodayaan ay guryaha geysanayaan gabar toban jira oy afar gaal isaga degtay waxaasi waa ihaaniya karaamadii muslimiinta kolkaasa inta kalena waa ku sheekaysataa kuwaana sidaasaa lagu samaynaya sidaasa iyagoo ka duulayo diinta islaamka waxay qabtaa gaalada ilaa la dagaalamo hadday islaami waayaan kadibna gabdhahoodii la sarreyso laakiin afar afar lagu boodi maaye midba ninaa qaadana jaariyay noqon kiibaa marka muslimiinta markay rag noqon waaye yaa muslimiintii lagu dabaqay wayuakharu waloo kaadina ilaa an yabqa intuu qaana min alwaqti daruuriy waqtigii daruuriga ah fii salaati waktiha maa qadar intuu ka haro yatasicu leeg biragcatin fain salla hadduu tukada faahlahu saala wailaa hadduusan tukanin qutila waa la dilayaa xaatan xukun ee baa lagu dilayaa liqowlihi tacaala baana u daliila fain taabuu hadday gaaladu gaalnimada ka noqdaan wa aqaamuu salaa salaadana ay oogaan wa aatawuu zakaa sakadana ay dhiibaan fa waa walaalihin fi diini bay idinku walaal yihiin aayadda macnaha loo soo daliiliyo ah qofka hadduu tukado unbaa la daynayo hadduusan tukanin la dayn maayo macno ka daran ayaynu ka hellay macnaha aayadda aynu ka qaadanay waxaa wey alukhuwa fi ddiin waa ti inama almu'minuuna ikhwatun ley rasuulkana waa ka yihi almuslimu akhulmuslim kolka walaalnimada islaamiga ah nasabka iga dhac amaa midaan islaamiga ehe iimaaniga ah arkaanteediiba aayadda noo sheeg waa saddex shay taabuu waa tawxiidki qofkan gaalnimadiiiyo kufrigiiyo dariiqadii ayuu ka noqday <coughs> ilaahi weynaaye waa inaa waaxidka ay xaqiibuu u noqday islaamnimadiibuu u noqday taabuu can ishirki waalkufri waalfisqi wadalaali wixii uu ku jiro dhan buu ka noqday wadadii xaq buu taas tawxiidkii kolka waa inuu qofkii ashahaato kow laba wa aqaamu salaa salaada inuu ogow lama rabo wasalluu salaata aayaddu ma oran aqaamu baa la yihi salaada in la ogow ogo marka la leeyahay iqaamadu waa ka daaweyn tahay tukashada sababta waxaa wey salaaddii dowladdu arkaan bay leedahay waajibaad bay leedahay shuruud bay leedahay hay-aad bay leedahay wix oo dhanba lala yimaado sidii eebba ujiday loola yimaado addu lmaktuubaati xaysu yunaadaa bihina farad iyo sunna ay uqeybsantaa sunnaha guriga ha ku tuko amaa faradka meesha laisaga yeeraa imo marka xaya cala asalaa xaya cala falaa laleeyahay liibaanta iyo salaada u kaalaya wey waxaa loo yeerayo waa adiga fadhi kuuma yaal umuna caaisha radia allahu canha baasuubaraha inoo tilmaamaysa waxay tihi rasuulka waa noo adeegi jiray waa na baashaali jiray waluxuu bari jiray fa idaa isalaa kolba hadday salaa timaado kaanahu laa yacrifunaa walaa nacrifu odaganagiiba ma aha rasuulkanagiiba ma aha salaadba hadday timid kaanahu laa yacrifunaa walaa nacrifu nin kaluba noqday waxaan naqaan maaha waxaan garanaynaa maaha nin naga tirsanba maaha kullu shayin bacda sala salaadiyaa la aaday kolba hadduu wakti galo kaanahu laa yacrifunaa walaa nacrifu waxaanan aqoonin oo kalu noqon jiray marka waktigiiyaa gala waa la aadaamaa ninkii rabana waa imaana kii kalena imaan maha kolka jamaaca bacda jamaaca jamaaca bacda jamaaca saanu tukan jirin jamaacadii hore waa baxay tii labaadna waa baxay tii saddexaad tii afraad shan jamaaca la tukana waxaa jira mid keliya tomaa la tukada awal wakti maa la tukada markii nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey ayul acmaali afdalu asalaatu calaa awali waktiha asalaatu calaa waktiha ama subxa u gabasa waktiga awalkiisii la tukaday meeshanaad toban iyo shan daqiiqa ka badan ma furnaanaya masaajid maxaa jira haddaad salaad rabtid waa timi haddii kalena ma rabtid sooma masaajid warka kuu furmaanta waad ku baabaashaan hadhowna adhad haddaa ilaha kuu saani inta kuma yaha waa maadinka waa imaana qabal wakt khamsa cashar daqaaiq u fur intaan waktiga iyo laysu imaanin toban iyo shan daqiiqo yuufura waa aadaamay wixii salaad raba waa yimid salaadiyaa laga baxay haddii salaada laga baxa kadibna toban iyo shantan ka badan kuu furnaan maa masaajid alaabaa taalla albaabadana waa loo xiraa ninkiina waa shaqaale baqaaladiisu aaday waa masaajidka faraha ka jooga kolka masquul iska furnaata afar iyo labaatankiisa iyo masaajid ka furnaada hadhow baan tukantanaa baashaalkaan horta kuuma yaalin masaajidka qartabaa laga siiyey haddaad salaad rabtana waa timid haddaad rabinnahe garabkaaga meesha kabaxilka ba marka brotocoolkay ku jirtaa waa la joojinaa waxaa lagu shaqaale ee waddankan ka jira telefisyoonkaas adoo fiinina natawaqaf liadaa'i asalaa waktiyaa galay aadaankiina idaacada dowladii telefishinka uga baxay isagaa waa yeela kolkii aadaankaas looma laka gadaal wixii malcuunan meelo kulu dhuumada albaabku irana wixii muslim sajku soo aado cayaarba meeshaan mataal cayaarba meeshaan mataal muslim masaajiduu aaday malcuunna meelaha albaabkiisu irana manaa lama taagtaagnaanayo inta salaadii la aadaamay oo lagu yeeray natawaqaf liadaa'i salaa mashaariicihii xafiisyadii dowladda danihii gaar ahaaneed dibadii oo dhan meelba waa in la xiro inta sala maxay u furnaana salaad ka dhacday amar samaawi a yimid salaadaa timid camaluu addoonka qabtad kii ugu qiimi badnaawe kadib markaad salaadii zigzaagto waxaa kalead qabana waa maxay maya kolka salaadii waa shardigii labaad waa tagu sakaa sakada oo la guto saddexdan kolkuu qofkii sameeya towxiidsado salaada tukado sakada dhiibo walaalkeen kolkaas waxaa guntantay alukhuwatu aliimaniya haddiiba la waayeyba qofkii taabuudii haddii la waayo oo fisqigiisi iyo fujuurkiisi iyo khamradiisi iyo beentiisii iyo dalaalkiisi iyo ibtidaaciyi ku dhex jira walaalkaa maaha taabo hortaa le qofkan wadadaa kusoo dha ayib aqaamu salaataa la waayo ku tukana maaha qofkaan tukana walaalkaa maaha kana waa tukadaa kana ma tukado walaalo ma aha labada waatawusaka zakadii maalkeed si badan kama bixinayo qofku waa halkaa maa saddexdan waa shuruuda ukhuwa aliimaaniya fain taabuu hadday ilaah u noqdaan oo xumihii ka noqdaan samihii u noqdaan shirkigii ka noqdaan tawxiidkii u noqdaan walaalkii ka noqdaan xaqii u noqdaan baatilkii intay ka noqdaan sawaabkii u noqdaan oo aqaamuu salaata salaaday ogaan biarkaaniha wa shuruudiha wa waajibaatiha wa wa sunaniha bay la yimaadiin wa aatawu zakaa sakadiina tii badanka iyo tii maalka ay labadiiba dhiibaan fa ikhwaanukum adinka muminiinta walaa muminiintaa walaalihiin waxayna idinku walaal yihiin fi diin diinkay idinku walaal yihiin waqowli rasuul rasuulka qowlkiisii isna waa u deli sala allahu naaris allah badiya caleyh rasuul korkii wasalama nabadgelya allah ku badiya uu yihi umirtu waxaa lay faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka xataa yashhaduu ilaa ay ka qila an laa ilaaha axad gar lagu caabudaba inuusan jirin ila allahu eebba weyne ma ogiyi waana muxamadan shaydkaa la mahdin badiyey rasuulullah eebba weyne rasuulkii inuu yahay inay qiraanba ma ogiyi wayuqiimuu salaa salaadii inay ogaan wayuutu zaka zakadii inay dhiibaan waa ujeedeen sida iyo aayad iswaafaqeen aayadii fa intaabuu waaqaamuu salaata waataguu zakaata xadiidkii xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah wayuqiimu salaa wayuutu zaka saddexdii wey faidaa facalu hadday sameeya daalika saddexaas hadday la yimaadaan casamuu ilaaliyo minii xaggeeya dimaa'ahum dhiigyaalkoodii waa iga ilaashadeen wa amwaalahum xoolahoodiina waa iga ilaashadeen oo marka qofkii intaas uu sameeyo wa ikhwaanakum fi diini wey waa la xurmaynayo dhiiggiisii la daadin maayo xoolihiisii loo dhowaan maayo ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisii maahe oo xaqulislaam waxa weeye islaamka inaad tukatay shahaadadii qirtay sakadii bixisay wixii kugu waajibay in lagaa oofiye kaa reebi maayo oo adigoo intiiba samayna waa shahaadadii iyo salaadii iyo sakadiiba gutay haddaad qof disho kan waa tukada ah la dili waa lagu dila xaqulislaamku islaamkiiyo hala dila yidhi haddaad xoolo qabtidna deyn qabtid ama nafaqadii ilmahaaga waa lagaa soo saari waaye nafaqadii ilmahaaga waa diiday waa lagaa qaadaa qasban canak khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruun idan ilaa bixaq alislaami waa ka saddex arrimood baa laysku baraarujinaya taakhiiru taariki salaa salaada qofka ka tegay ukaadintiisii dib loo dhigay ilaa an yabqa intuu ka hara min alwakti <coughs> waktigii uu ka tegay maa yatasicu uwaasac noqota lisalaati rakca hal ragca tukashade suma ka gaba in imtanaca hadduu diida mina asalaad tukasho qutila waa la dilayaa xaddan xukun ee baa lagu dilayaa huwaka madhabu maalik wey oo imaamu maalik wuxuu leeyahay waa fikradda sheikha maalika kolka hore yadiibuu noo dhigay laakiin imaam axmed wuxuu leeyahay maalin kuma filla saddex beri maa loo kaadiyo wa taakhiiruhu taarikii digdhigidiisii halaathata ayaamin saddex maalmood loo kaadiyoos geedka ku xirnaado arhoy ma tukani taasna madhabu axmed raximahullah ilaahay colamadaan hayso laba man irtada qofka noqday ee ridoobay bisababi juxuudihi isaga diidadiisii sababteedii qofka ku ridoobay oo macluuman shay la ogaaday diiday min addiini laga ogaaday bidaruurati dhib la-aan laa tuqbalu towbatu la aqbali maayo intaaba hadduu towbad keena ilaa biliqraari inuu qira maahe bimaa wixii uu qira uu jaxada bihi diiday ziyaadatan iyaday dheer tahay taasi calaa nudqi ku dhawaaqid korkeeda bishahaatayn lagu dhawaaqo iyo walistikfaari dembi dhaaf dalbid min dembihi uu dembi dhaaf ilaah ka dalbow qofka markii uu wax diiday haya waa toobadkeena laga yeeli maa waxaa diiday qira laleey ilaa qur-aanku wuxuu yihi ila aladiina taabuu min bacdi daalika wa aslaxuu islaax maxaa wuxuu haleeya hagaajiyey marka maadadii aada ku ridowdaa la fiirinaa maadadii inaad hagaajiso man irtada qofka ridooba bisababi juxuudihi diidadiisii sababteeda uu diiday macluuman mid la yaqaano min addiin diinka xaggiisii laga yaqaan bidaruurti dhiblaan laa tuqbalu towbatu lama aqbalo intaaba hadduu toobad kari ilaa biliqraari qirid maahe bimaakii laqira u jaxada bihi diiday siyaadatan isagoo ka dheeroo calaa nudqi ku dhawaaqid korkeedii bishahadatayni lagu dhawaaqo iyo walistikfaari dembi dhaaf dalbid min dembihi min ajli dambin gafkuu galay dartiisa dembiha saddexaad qutila xaddan u baan ku haynay xad maxaa loo wado almuraadu ula jeedada bikalimati xad xad kelimadeedii muraadka laga leeyahay fii qowlina hadalkeena gudihiisii ku jiray fi lmurtadi kii islaamka ka noqday wa sindiiqi wadar diinoodlihi wasaaxiri falanfalowgi aaniri yuqtalu saddexdan waa la dilaa xaddan xukun ee baa lagu dilaa aaniri ulajeedada xaddan waxaa waaye annahu xadkii alcuquuba xanuujin waaye asharciya diinta loo nisbeeyey ka qowlihii ay la mid tahay hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama xadu saaxiri falanfallowga xadiisi darbatun dhufasha waayo bisayfi lagu dhufto oo fahiya kalimatu xad bimacnaa waxay tahay macnaheedi yuqtalu waa la dilaayaa sharcan diinta islaamkaa lagu dilaa bijinaayatihi gafka iyo arintuu galay darteeda loo dila allatii jinaayada hiya ariddatu islaamka noqosho ahayd waazandaqatu wadar diinoodna lima ahayd wasixri falahayd oo wahiya arrintaasaan sheegnay saddexdaa islaamkoo laga noqdo iyo munaafiqnimo oo la sameeyo iyo dadkoo la falo kulluhaa kufrun intaba gaalinuhu waman maata qofka dhinta kaafiran isagoo gaala kamaa bayana san hore u cadaynayna falaa yurasu la dhaxlimaha walaa yusalaa la tukan maha caleyhi korkiisa walaa yudfanu la duugimaha maha fii maqaabiri lmuslimiin muslimiinta xabaashooda lagu duugi maha almaadatu thaaniya maadadii labaad fi tacsiir tacsiirtii umaadata tacsiir janax oo kale wey waa wax qofkii gafka galay lagu edbina marka tacsiir goormay imaani tacsiir waxay imaani haddii qofkan dembiga uu galay uusan shareecada xad go-an ku lahayn hadduuba ilaahay xukumo xad go-an ku lehay tacsiir meeshii ma taale la marina hadduu xasir imaan maysa sideetankii korbaasaa lagu dhufana aladiina yarmuna muxsanaad uma lam yatuu biarbacati shuhada fajliduuhum jalda falaa taqbalu lahum shahaadatan abadan walaa kum sidoo kale haddii dinaysay labadi waa loo kala qaydina nikax ma soo maray mase ma soo marin waa soo maray madaxa lagu dilaa ma soo marin azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaidi minhuma mu jalda idan wixii xadle xadyaa la maray qofku ul riday ama ulu hujiyey wakatabnaa calayhi fiiha ana nafsa binafs walcayna bilcayni walanfa bilanf walidina bilidini wasina bisin wahaakada wixii ay shareecada xadiday annaga guddina loo saari maha qaanuun iyo awdaac basada la degsan laha ilaahay wax ka naxariis badan male maslaxada addoomihiisa wax ka yaqaana male sidii ilaahay u maamulaan fulinayna laakiin haddii aan waayno qofkaan jariimu galay hadduu dembi galowna xadma hayno oo sharcadu ku dhawaaqday gaba islaamadiii iyo salaameyni waa inaadeen ay maxaan yeelayna waa kaas oo kale kaas oo kale hadduu gaba islaamad ku rigto ku bogsadaan leewaan qurayni xad ugu riganayba falaayakumu rimaj saasoo kale jafuu galow jafkiina xukunkiisii bixadidna tacsiira imanaysa tacsiir waa aragti dadka markaas jooga jarimad intay leegtahayna waa la qiimaynaa qofkan wixii edbin karana waa lagu qiimaynaa asaga niyadu u galayna waa la fiirina jahli iyo isduuf iyo waxaas hadday tahay waa loo daina laakiin anaad iyo makaroodinimo hadday tahay qofkaan kolka ama waa la garaaca waa la kalbaas laakiin sababhooda la dhaafin ama haddii kale waa la qabila xabidka intii la geeyey waa la howl joojin haddii kale waa la garaaca intii loo gartaa lagu garaaca marka taxdiirkii waxaa laga yaabaa inuu qatli gaartaa laga yaaba dilba inay gaartaa laga yaaba kolka baabka kan waa taxdiir almaadatu taamina maadadii sideedaas bitacjiiri tadbriij tacjiir maxaan ku mida dhaqayna taadibu tadbriij qofkan caasiga ee dambiga galay la edbinaayo ay maadatahay almaada bitamina maadadii sijada bitacjiiri tadbinta gudaheedii u maadatahay kow tacriifuhu tilmaanta waxaa waaye tacjiir atacjiiru atacjiiru edbiya min darbi garac wax lagu edbiye aw istasmi afxumo waa la canina waa la kura agahamka loo qaada tagaarida isugu yeey yaa waxyaho karamkaas aan cahaynaley bilmunaasaba nin wadaada sheekh dadka sificnaayo kamida midmacamud adag gablaha la ihi dadkii iska dhex socon reer nin u xiran yahay marka maxaad uxirsoonayeen kolkaaga wax tuug weeye lafti loo keenay waana bogay maantuu gacantayna galay oo soo jeeli waa dilayna taas maaha dil ma uxiyanayaa bal waxaana idinka caawaa tuug wey wuxuu yihi idinka wax badan baad uxadisoon waa idin tuuga anaan wallay wax dilin kan aan ku dilbarta kolba haddii dila igu soo wareeji afar afartaan sactig waa laga sideeyey maxmediniisi waa looga noqoy dilma reebtini raggaa laga sideeyey kolkaasuu yihi maya ana dila oo adeeg anigana ducaya qaata kala igu wareejiye haddaad adilaysa waayahay waayahay ana dila waa kugu wareejiye hadi isaga taga meesha duca qaata waayo maa dilaysaan fiirinaya waraya isagaa ma dila dadkan alaabtooda iyo maacuunta waxoolaadu ma dhamayso xaafic shaybaan baa iqasmo dadka xaysuuba sama marka intuu ku taagun yihi tug tug tug kolkaasii waa dhigtay xarika ka furta asheekh kuwaas ilmiya anuu asri aniga nimaantuu ku iri nin nool ma ahe aniga nimaantuu ku iri nin nool ma ahe waxwa u yahay lama arko xarigina dhama xarigina ka furtay yaa meeshu aadan garana may sheekh waa naga sii daysa ha kacawaahay aniga an abika waa kine waalmuslimuuna cinda shuruudihim aniga waa ugeyn ducooda alla kalood igu wareejiseen waa dilay waay saddex goorni maan sii dhiri ma noole abadkii qof siigma xabadiinana waa ka darata xarigiina ka fas waa sii baahisaa hoge marka satmiga maxsuurkii ku jira qof intii fagaaro loogu yeeray hadalla kulkula la yiri marada laga dhigay waa kuma yeelaa maxsuurkii ku jirta akhyaaro kayka ahaato adiga maano awal muqaaaca waa la goyn waa laga haddii loo karta tacdiir bulshada waa la awaaguna dadoo nabiga saas yeelay sibaa laga leeyay wax salaama ama kusoo leecana ama la hadla male bani aadamka marka noolaan karo la-aan sumiyal insaanu insaanan liannahu laa yastaknii cani insi wax ishaaga ay garato oo afka aada la lacdo haddaad weydo adigoo dhan aada hoosanaysama aw innafyi musaafuriskiina intaba tacdiiri darac haddii loo garto afxumayn haddii loo gartiyo canaan haddii la gooyo haddii la masaafuriyo la buriyo bulshada intii laga saaro jaziiradaha tabada aan lagu qabiyo helikabtar muufal loogu geeyo b iyadana waa ku dugan idan miday noqotaba tacdiir maxay noqotay tacdiir atacdiiru atacdiiru edgiyo bidarbi garac lagu edgiyo aw shaki afxumayn aw ilmuqaadacati goyn aw ilnafyi burin saddex xukmuhu tacdiir atacdiiru waajib in wax la cadaaro la edgiyo waa waajib bikulli macsiya xafil xafiyo ilaah kulligeed gudahooda wakan lam yadaci shaaricu oo biyo rasuulmila ayanu dejinin bihaa macasyadi xagga shaydin han hala yeelaba haddaan la dhihin walaa kafaaro ganaaxna aan loo dejinin wadaalika ka sariqa waa tuulanimadii nisaabkii ma dhano allatii sariqada an lam tabluq gaari nisaaba alqabci santii reelo gacanta loo goyna iyaa la xaday oo kalam fi lajnabiya isagoo gabadh islaada salsala ah aa loogu yimi aw qublataha gafar kublada gabadh islaameedu ursooday aw amase kasabilmuslimi qof muslima u aflagaadeeyey bikayri lafdi lfadsi sina hadduu ku sheego wuxuu ku ahay ay sinin noqoto asxaday leedahay sideetan mil laakiin waxaan ahayn buu ku sheegay banaalaa kugu yiri kugaa kugu yiri cumar bihi muslimuu tumay bikayri jarxin didhig iyo dhacan ka baadiye asxaga yeelan yaa anas yaa noqon binafsa noqeen fatan soosalan dhaawicin laakiin muusan dhaawicin ulayar yaruu ku dhubtay aw kasri oluwin sibiili jabiya masalan idan taxdiir waa ogaatay waa ta'diib waxay noqoni garaac iyo afxumiya goy iyo burin waxayna kor saaran tahay jariimadii inay dareecadu wax ka xukumay atacdiiru waajibun likulli macsiya macsiya kulligeed gudaheed lam yabacasani dejinin ashaaricu eebe lahaa macsiyada xaddan soogin walaa kafaarata ganaac aan loo dejinin wadaalika maxaa sidaasna ka saraqati sariqati tuuganimadii allatii sariqada an lam tabluq gaarin nisaaba alqabci nisaabkii gacanta loo goynayo aw ka lamsi alajnabiya naag ajnabikaa taabashadeedii wa aw qublataa dhuqablatiha dhunkashadeedii wey aw amase kasabi lmuslimi muslimkii afxumayntiisii wey bikayri lafdi lqadfi qadafka lafdigiisii keyrkii lagu afxumeeyo aw darbihi muslim la garaaca wey bikayri jarcin asaan dhaawac la yeelin hal arbaaxa lagu dhugtay xasiila aymaani aw amase kasri culwin xibin mahalanba saddex axkaamuhu kolka axkaamu taxsiiri edbintii xukumyaalkeedii hiyo kow waxaa weeye in kaana hadduu yahay darban waxaa qofka in lagu taxsiira la gartay geed faraara oo caasi aw kan waxaa layidhi intii shaabigu loo soo qaato ha la nugleeyo toban yaan ilaa qof walba waxaa lagu edbina wixii uu ku edabsamayo taasiir u noqonaayo qof akhyaar ildufe hadduu yahay xanaanaa ku filan laakiin ardaal makarooka hadduu yahay xanuun la dhidansiiyo waa la farsina inta la tago gacmaha iyo lugaha la qabto kolkii dhabarkiisii la bilo waa toban dhigoo lagu dhifana in kaana hadduu yahay tacsiirkii darban garaaci anlaa yatajaawaza waa inuusan ka badayn cashra darabaati rangadayaal tobana bisawti u lalay dhaco qofkii qorweyn may ulwa dhangad liqowli rasuuli rasuulka hadalkiisii baa u daliilay sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa yujladu axadun qof lama garaaco fowqa cashrati aswaatin ulayaal tobana inka badow ilaa fii xadinba in la oofinaa maahe min xuduudillaahi kamida tacaala koraaye laba tacsiirkii cafwan ku imaan maysa iyo fudayd iyo seeflaboodnime mas'alada ninka mas-uulka ah rugaa wuu fiirina ninkan gafku galay muxuu yahay waa noocaas asbaabta u gaarsiisay maxay tahayna waa noocaas maxaa ku filan oo qofkaan adbin kara noocaas sana loo fikiraa maahe in fudayd lagu yeela maaha waxaan waa bani aadam bani aadamka ilaahay waa karaameeyey laba ayajtahida suldaanu ninka talinaa waa dadaalaa fi tacsiiri edbintiyuu ku dadaalaa wayadacu wuxuuna dejinaa bikulli xaalin arrin la arka kulligeed wuxuu u dejinaa maa yunaasib waa wixii u qalma marka lama rabo inaad xabad qubad kaba yeesho kaman yajcaluuna alxabba qubba wax yaroo xabad leeg qubada gaarsiin ama wax qubad leeg xabada soo gaarsiin arrintii waxaa la rabaa inaad fii nisaabiha dejiso asaxiix kolka waxaan heerkiisii ha ka weynaynin hana ka yaraynin calaa khiraari qowlihi tacaala laa tadlimuun walaa tudlamuun wa qowli rasuuli sala allahu calayhi wasalama qowlkii rasuulka laa darara walaa diraara uu yihi aada wax ku wadaysaa kolka waxaa la rabaa arrin la arkaba inaad badelkeeda ku wadi ayay ayajtahida suldaanu ninka tayna inuu dadaalo fii tacsiiri edbinti wayadacu inuu dejiyo wey likulli xaalin xaal arka kulligiis wuxuu dejina maa yunaasibuha wixii xaalkii u qalma faidaa kaana ashatmu hadday afxumada iyo canaantiiyo kurkuriddu hadday ahaato kaafiyan mid qofkii eeda darsaday ku filan fii radci lmukhaalif sharcada kii khilaafay horeeridiisa gudaheedii aw amase tadiidihi edbintiisii uktufiya waxaa lagu kaaftoomaa bishatmihi canaan tujiib waa la aynan qof wax dhintaa tahay dulliyow meel fariisaa lale hadday ku filan marka haddii shatmiga qofkii uu qancin karo waa qof wax isku fala oo damiir leh oo sharaf leh canaantiyaaba ku filaatay waxba loogu dari mahaa ee warkii hore waa la kuura kuuridii kifaayo faidaa kaana ashatmu afxumadii hadday noqoto kaafiyan mid ku filan fii rafci lmukhaalifi kii shareecada khilaafay horaridiisii gudaheedii aw taadiibihi edbintiisii uktufiya waa la kaabtooma bishatmihi afxumayntiisa waidaa kaana hadduu ahaado xabsu yowmin wa leyla neefkuu galay habeen iyo maalin afar labaatan saac in la qadiro akaafiyan ku filan uktufiya bihi waa lagu kaabtoomaa an xabsu xabis badan beri la afar iy labaatan saaca ku filan haddii la yidhaah oo gafku galay ama qofka naftiisa waa qof nugul makaroofi maaha waa abaaday dulba xabsigii haddii la geeyey waa cabaaday kol hadduu qof nugul yahay habeen iyo maalinaa ku filan wa idaa kaana hadduu ahaado xabsu yowmi maalin xabaasideed iyo waleylatin habeenkeed kaafiyan mid ku filan ogtufiya waa la kaaftoomaa bihi yowma waleyladii aluu kaaftooma can ilxabsi xabishidaa laga kaaftooma aktar in habeen iyo maalin ka badan lacabis allaga gaabtooma kolka qofkan qofay labaas midna xanuujinayso ma wax jeclo badany beesaduu jeceliya boqol riyaal haddii lagu xukumana seexan mahwa gubana kaasna boqolka laga qaada kaasna boqolka ayaa laga qaada waidaa kaana hadday ahaato alqanaamatu ganaaci albasiidatu fuuday tardacu mid horaraysa uktufiya biha iyada lagu kaaftooma can ilgharaamati ganaa xaggiisa laga kaaftooma alfaatixadi eebaynaysay wahaakada sana warkii lagu wadaa haddii boqol riyaal xanuujinayso in kun riyaal la yidha ama sacair ma in laga qala maaha sacair ma in laga qalo ama rtiga ilmaha lagu raraa in laga qala maaha waxa waaye intii xanuujinayso edbinaysa aa lagu kaaftooma waidaa kaanad adeecata alkhanaamatu ganaaxi albasiitatu fuuday tardacu mid horaraysa uktufiya biha iyadiyaa lagu kaaftooma can ilkhanaamati gudis alfaatixati ceebeynaysa wahaakada saanaa lagu wadaa id ilmaqsuudu ulajeedadii waxaa waaye min atacsiiri tacsiirtii xaggeeda looga muraad lahaa altarbiyatu waa barbaarin wa ta'diibu wey danta laga leeyahay tacsiirka id ilmaqsuudu min atacsiiri looga muraad leeyahay atarbiyatu barbaarin waay watadiibu edbin waay la tacdiibu naarid qofkii la naaraa ma aha walintiqaamu argudasho qofkii laga argudanaa ma aha faqad adaba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam eebbaweyne rasuulkiisii waa edbiyey abadarin biqowlihi yuu ku edbiyey inaka mru-un bika jaahiliya nabigaa ku yiri abuu dar saxaabi jaliila wey dadkii nabiga ka u ku jiray mid aada u qiimi badan ayuu ahaa marka isagiiyo shayd bilaala murankii ka xumaaday hadduu murankii ka xumaado arrintii qandhac noqotay a waxaa ka fakatay abudar inuu bilaal ku yidhi yabna sawdaa waxyahu islaanta madow ay dhashay intaana ka bakta bilaal waa tegey nabigu uu tegey wuxuu yihi abuudaraan wada hadalay maanta yabna sawdaa u ihi meel nabiga ila dhigaa lagu igu yeeriy abudar abudar hadduu yimid waxaa lagu yihi inaka mruun fiika jaahiliya muslim ku mooday waxaad uusan tahayna malaha markaasna abudar islaamnimadiisii labaatan sana laga joogo ayartahu bimuhim markaad bilaal ceeb kale u weysay maad habartiisii akhri jirtay doonatuu yidhi habartiina markaad ceeb kale u weysay maad ku sheegtay wax ilaah abuuray wa ayo min aayaati illaahi midabka wa min aayaati khalqu samaawaati walardi waikhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum waa qudra min qudrat illah ilaah awooddiisiina tusay qofkaana waa madoobay kana waa caddeeyey wailaa cadiinkana qiimimale madowgana ceeb male haddii la yihahdo cadiinka yaa sharafle ama madowga aableh qofaan meel madow lahayba male ishii budeediyaa madow tintii santiyaa madow see la yaala ma la guba waxaan madow waxaan waa qudra min qudrat illaahi tacaala ceeb maa markaasuu yihi inaka mru-un fiika jaahiliya abudar waxaan ku moodayey nin toosay kana farxashay saqajaankii jaahiliyada ee maxaa waa kugu jirtaa habartaa amadow wax lagu waramo adiidan intii meel dhiga waaye bacda cishriina caaman yaa rasuulallahi oo aniga labaatan sana laga joogo haddaan soo islaamay labaatankii sana maba ku samaanin miya bacda cishriina caaman yaa rasuulallah ma labaatan sana ka gadaalay weli jaahiliya ugu jirtaa nacam inaka mutika jaahiliya abuudar wuxuu yihi meeshaanaan seexana wallaahi inaanan ka joogsanayn bilaalo gafuurta iga joogsado maogi markii dambe bilaala tugtugma loo galay walaalkaa waa dhaartay kafaara guda ku waajibinin qoruxu jiifaaye kaale gafuurku kuma joogso kuma joogsanaya gafuurkiisa warma jirteen ibraaru muqsin qofka dhaartoo loo baari fale diintiiyaa sheegaysa bilaa adigana ha gaaloobi diintaa ka bixi ilaa diintiiyaa qabto xaqu lmuslimi cala lmuslimi wa min beyniha muslim muslim xaquu ku leeyahay haddii la tiriyey ibraaru lmuqsin aa ka mida kan dhaartay oo dhaartay loo falo kaala gafuurka uga joogso ama qurcadaanu ku dhimana ama kafaare gudaa fuula in intuu u yimid gafuurka uga joogsaday kolkaa uu qaboobay abuudar marka edbinta arag quruxdeeda iyo macaankeeda faqad adaba rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisiiya edbiyey sala allahu calayhi wasalama abaa darin biqowlihi uu ku adbiyey inaka mruun bika jaahiliya imaam bukhaari waqaal wuxuu nabiga yihi adintii allahaya quuluu waxaad u tihaahdeen liman baca qofkii suuq mooda wasala fi lmasjid kuwa intay soo kaceen iyo masaajidka yimaadeen ay marka beecshiri iyo waxaas ku galeen waxaad ku tihaahdeen la arbaxa allaahu tijaaratka waxaad gadanayso faa-iida alla kaama siiyo kadib yaab low qof rabay in badeecadan iyo waxaa uu soo samaysay faa'iido uu ku helo kolley ilaahan kuu tuuno faa'iido alla kaama siiyo laakiin asaga wuxuu masaajidka ula soo doontay eedaradiisa jidadka iyo suuqa iyo guryaha iyo meel loogu talagalaa jira amaa masaajida ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allah axad ilaah waxaana bayaa masaajidka soo qaadi kara inama almasaajidu lam tubna lidaalika edab la-aantiina masaajida looma dhisin iyadaa taajibo waquuluu waxaa u tiraahdi liman qof baca wax gatay washtaraa soo iibsaday fi lmasjidi masjid gudihii la arbaxa allah eebbaweyne ma faa-iida siiyo tijaarataka waxaadududid ko waxaa siirtigayga iyo arka intuu iska taagay masaajidka uu yii ritiyaa iga lumay la ii sheegaa qaalin guudadaa furjira allahi labadaan beriy suuban yaa yidhi laa radda allahu calayka kaas ilaahay kuguma soo dhaqun wareer maaha xaggee lagu arkaarti nabigii habaar weliman qof nabiga wuxuu yiri mashada yahdiyey haybaariye daallatan baadi fi lmasjidi intuu masjidkiiska taagu yiri tusbaxa iga lumeeyo arka laa rida allahu caleyka wajaa adinkiis ilaahay tusbaxaad gacantaa dib soo geliyo faina almasaajida masaajidii lam tubna looma dhisin lihaada baadi weydiin looma dhisina ka bax masaajidkoo albaabka tago banaankaas dadkuu ka baxa xag u joogso wayds wax maarateen laakiin masaajid gudihiisa maya kama amara sidii nabiga uu faray bimuqaadacati halaad saddex in la gooyo aladiina saddexdii takhallafuu gadaal mareen can iljihaadi qaswati tabuuka waa bilaa cudrin iyagoon lahayn ay dadkii ka hareen shibaa laga yihi konton beri wax looga rabay male waktafa nabiga waa kaaftaba minhum saddex iyo bidaalika arrinka xadiidkooda saxiixu kamaa amara sidii nabigu ummadda u faray bimuqaطacati halaada saddex nin goyntood hilaal ibnu umaya midaarat bnu rabiic kacb ibni maaligu xadiiskaas xadiiska dheer ma jiro haad wal xadiidu kamaa amara siduu nebiga u faray bimuqaatacati halaada saddex goyntooda aladiina saddexda takhallafuu gadaal mareen can iljihaadi jihaadkii ka gadaal mareen bilaa cudrin iyagoon cudur lahayn waaktafa nabiga waa kaaftoomo minhum saddexdii edbintoodii bidaalika aamusidii uu ku kaaftoomay kuwa waxaa jira mukhanitiin layihi korka jiljilciyo gacmo xagga ka gediyo isbilbilcaanayaa jira kuwaas isbilbilcanayna ayagana habeeniyo maalna la xira wa amara wuxuu nabiga faray almukhanisiin kuwa isbilcanayna naaganaagaysiin wey mukhanas naaganaagays wey wa amara wuxuu nabiga faray almukhanisiin naaganaagaysiyi an yubcadu in la fogeeyo can ilmadiinati madiina laga fogeeyo ka buxyii beled waxaa jira meeshaan lacnadaa soo aroortay lacana allaahu lmutashabihiina min alrijaali binisaa walacana allaahu lmutashabihaati min annisaai birijaal bilcantay qoor jiratoo timiis ka goosata sarwaalka sutay madaxa dhooban la soo baxay soo malcuunad ma ama haddii kale nin isbilcaaneeyo wax alla wixii shaame calaa marka lagu garanayo dharkii intuu xiras makiinad mariyey dhabankii qururood ka dhigay laba bilcaad maaha wa amara wuxuu nabiga faray almukhanisiin naaga naageysihi an yabtacidu an yubtacadu in la dheereeyo cala almadiina magaalada madiina laga bixiyo waxabasa nabiga waa qabiray rijulanin fii tuhmatin xumaanaa lagu maleeyey meelaa la fariisiyey yowman wa leyla xafiisu ma dhisnayn nabigii inta tiir masaajida kamida la fariisiyo hawaarjiye la saara wailaa nabiga xabiisuma dhisnay culamada qaar aa xabiska diideen waxay leeyihin maxaa qofkii loo xabisa maanta markii la tumo ijraa-adaa la samayna dembiga hadduu ku cadaadana waa la fulina haddii lagu waayna waa la dayna hala xabisa maxay qof beri oon gaf qabin aa laga qaadaa sharaftii iyo xuriyadii waktiga la dhaafina sidee dhici jirtoo kale inta qofkii la qabilo markuu saddex sano xirnaado aliiskusaasraalaha si kalea la moodi kowi dembi waa lagu hagaskata la yaala saddexdii sanaan xirnayna danaxygii la iseejiyey dadkaygii la dayacay maxaa qaraamaha maya qofkan maanta lasoo soo qabtay afar labaatan saac ha lahaayo ha la baaro dembigiisii wixii ku ha lagu qaado haddii kale ha la deeyo laakiin ma jirto waxaa la yihaha rumaa xuknu suur iyo baarid ma jirta rumaa yowma waleyla maclis waxabasa rajula inuu nabiga qabile fii tuhmatin tuhun la tuhmay darteed yowman maalin waleylatan habeen wadacafa algharaama gudidiyuu laablaabay calaa man itakhada khamratan qofkii yeeshay timirgeed ku taallo intuu urursada meel gelgeliyey marka timi geed ku taalla wax nisaab dhanna kama qaadin kolka taasi qofka saasoo kale kolay intuu yeeshay jiraab wixii muslimiinta jiraab guridaa oo qarsana see la yeela kaas waxaa leeyahay maxaad qaaday waxyada toban xabaan gooy ka labaatan xaba kale laleeyahay gudub yaalla laba laaba tadaacasa walalaabay nabiga alkharaamata gudis calaa maru itakhada yeeshay khadna kolay waxaa lagu qarsaday yeeshay min atamri timiruu qarsaday aladii timir lam yazal aanan weli ka suulin fii nakli geedka korkiisii ilaa kayri daalika arrimahaas iyo kuwa kale kana mida min anwaaci tacsiib edbinta noocyaalkeedii ahaabiti sugnaaday canhu suubanaa xaggiisii ka sugnaaday wasdadku edbiyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi suubanaa korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyey waaladii tacsiib kaana almaqsuudu ay dantu ahayd minhu min atacsiiri dantan laga leeyahay ay ahaatay ta'diiba almuslimi qofka muslimka edbintiisa inuu qofkan hagaago oo waddada ku dhacala raba wa tarbiyatuhu ay barbaarintiisa ahaatay oo markaa tacsiirtii loogama dalla tacdiib iyo ciqaab qofkan la xaqira la xasuuqa ee waxaa la rabaa qofka intuu saqajaanka iyo edab darrada ka huufmo inuu waddada cadqaado muslim toosan noqdo waa la raba saanu nabiga yeelay ilaa kayri daalika kaas keyrkiis min anwaaci tacsiiri edbin noocyaalkeed ka mid a ahaabitu sugnaaday canhu nabiga xaggiisa tacsiirkii ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam waaladii kii kaana almaqsuudu ay dantu ahayd minhu tacsiirkaa laga dan leeyahay taadiiba almuslimi qofka muslimka edbintiisiiyo wa tarbiyatu barbaarintiisa wallaahu aclam